بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين waxaan kusoo jirnay fasalkii ama baabkii ahaa hal yqtadi الficl في أن الأمر hal yqtadي الficل calى الfور am la halkaasaan ku dhex istaagnay wuxuu yihi musanifku abu isxaaq ashiraasi ibrahim bn cali raximah اllahu tacaala faslu fain faata shala markaanu sheegaynay da-dii waktiguu dhintay ninkii la oran jiray abubakr الsayrafi eh, abubakr الsayrafi sayrafi eh, waxaa loogu bixiyey lannahu kaana yashtaqilu bisarf lacaguu sarifi jiray nin ganacsada oo taajira oo lacagaha sarifa ayuu ahaa bidaraahiin wadanaaniir eh, waxaa jira culammada islaamka culamo badan oo ka mida ah oo loo nisbeeyo xirfooyinkii shaqooyinkii qaban jireen taana macnaheed waxaa weeye qofka caalimka iyo qofka aalibucilmigaa inuu shaqaysto oo isagu naftiisa iyo mas-uuliyaddiisa gooni la noqdo waa shay madluuboo la rabo suusan qof bini aadana uusa ugu baahan almuhim abubakr sayr marka halka ka hadlayna waxaan sheegnay waktigu dhintay maa sheegna saddex boqol iyo soddonka meelahaas marka shiraasi waxaan malaynaya afka iga dhacay qarnigii lixaad mi ahayd qarnigii shanaad macnaa dabeeqadiisa uu dhintay afar boqol toddobaatan iyo lix marka mar dambaan xoogaa sheekiyey waxaan miyaad qarnigii lixaad miyaad waad ka tuurtay fasl wuxuu fasl u yahay bay kanu in hadduu tago alwaqtu waqtigu hadduu tago اladي wktigaasoo culliqa lagu xiray calayhi dushiisa alcibaadatu cibaadada lagu xiray hadduu tago cibaado wakti mucayana leh waktiga waxaa loo qaybiya wakti mubhama iyo wakti mucayan waktiga mubhamka muxuu yahay waxaa lagu yihi tuko tuko tukadu marka anay igu xihan tahay waktigaan rabaan tukanhaya mar haddii tuko la yidhi tuko un layga rabaa laakiin wakti la iima bardhamin laakiin haddii la yidhaahdo tuko haadihi saaca hadii la saacaddan tuko haddii la yidhaahdo waa bardhamantah waana cayiman tahay hada waktu lehe mucayan muaqad muxadad wey marka ma dhaafin kartid wey salli baa lgu hadi saaca saacadda marka fiirsanaysa taas marka hadda ka hadlay wuxuu fain faata hadduu tago alwaqtu waqtiga hadduu tago alladii waqtigaasoo culliqa lagu xiray calayhi dushiisa alcibaadatu cibaadada lagu xiray waqti cibaadada lagu xiray oo lyiri waqtigaa tuko salaad duhur markii sawaalku saa u suulo ilaa hooskaagu uu ka gaarhayahee qablalcasar oo casarka waqtiisu ka gaarahayo mislahim fooda ka gelinayo tuka haddii lagu yidhi waqtigiina taga maxaa xal ah oo falam yafcal uusan samaynin wey mukalafku falam yafcal uusan samaynin almukalaf aw alma'muuru qofkii la amray ama kii mukalafka ahaa takliifka la saara uusan samayn fahal yajibu ma waajibahayaa biyo alqadaau qada ma waajibahayaa am laa mise ma waajibahayo masaladaasaa la isku haya masaladaas su-aal baa la geli waxaa su-aasha loo gelinaya inay tahay masalo culus masalada haddii khilaafku eh, waxaa ragga hawshan eh, ku ah digtoorada ku haysta waxaa ka mid a ah imaamu bukhaari masalada hadduu khilaaf ku jiro culus yahay su-aal buu kuu keenaya lannu wuxuu rabaa inaysa masladu sibi kugu gelin ood had waada ceeboobin hadday masaladu culus tahay oo laysku hayo su-aal buu kugu dhiibahaya hadday laakiin khilaafku uu iska hooseeyo ama liito ama aan khilaaf ku jirin masale si caadi kuugu dhigahayao wahada min baabi he taaliif qaabka wax loo alifay masladu hadday culus tahay su-aal baa lagu keenaa sida qofka taalibulcilmiga uu u raadiyo su-aasha jawaabteeda u raadiyo lannu markii wax su-aal lagu weydiiyo od su-aasha garan weydo hadda waxaad leedahay tollo ayaa mar hela haddii aad mar hesho weligaad dambe hilmaami maysa lakin haddii markao laysaga kaa dhiibo hata waxba wey somaali waxay dhahan wixii si fudud kugu soo gala he si fudud bay kaaga baxaan laakiin hadday si adag kugu soo galaan oo dhiido weliga kaa fakan mayso marka shiraasi su-aal buu ku keena wuxuu yiri fain faata alwaqtu aladi culliqa calayhi alcibaadatu cibaadada lagu xiray falam yafcal qofkiina uusan cibaadadii loo diray oo muaqadkaydusan samaynin tusaalaha salaadda fajar oo kale baan dhahno salaadda fajar wakti xadidan bay leedahay waktigaasaa tuka lagu yidhi falam yafcal muusan samaynin salaadda fajar muusa tuko faru ka qaaday wey fahal yajib اqaضاء qada ma waajibahayaa weeye am laa qada ma waajibahayaa amarkii horeo lagu siiyey oo lagu xihay maku waajibaya mise kuma waajibahayo fahal yajibu maku waajibahayaa weeye alqada qada ma waajibahaya am laa haddii la qada waa waajibahayaa amarkii hore oo lagu siiyo salaada tuka lagu yiri ku waajibahaya haddaad tira mana amar jid bay u bahantay saas soo wada fiihi waxaa ku sugan wajhaani laba wajhi baan leenaha annaga asxaabu shaafici haddaan nahay ragga usuuliyiinta iyo fuqahadu laba wajhi baan ka leenaho asxaabtu ka leeyihiin wey min aصxaabina waxaa ka mida man saaxib baa ka mida qaala yidhi yajibu waa waajibahaya waa waajibahaya qadihi yajib اqaضاء qadihi waa waajibahaya asxaabtana waxaa ka mida cid tiri yajib اqaضاء biاlamr اlأwl ila amar baa lagu siiya sali salaaة اfajr baa lagu yihi sali waa ficil amar salaaة اlfajrina waa shaygii ma'muur bihigaa lagu amrayo mana aadan samaynin qoraxdii baa soo baxday waad iska joogta caradaad iska maraysa waa iska shaacabaysa oo qaxweynaysa maxaa xal ah salaadii ninkii yidhi haqadeeya lyidhi wuxuu ku leeyahay amarkii salli lagu yidhi weli waa kugu dhegan yahay waa lagaa rabaa weli oo sheekh waktiba waa baxe waktiga ha baxo lakin weli waa lagaa rabaayo arki doona waa ku jira ninna wuxuu ku leeyahay maya ilaahay waxbuu ku amray ma aadan samaynin caasi mujrima oo dembiilaha tahay waktigaasuna waa kaa tegay walaa taxiina manaas laakiin adigu maxaa tahay caasi mujrimaha tahay maha marka lagu leeyahay qada lagama rabo qada lagama rabo lannu amar waxdama ma haysa wakti baa loogu talgalay waxaan waktigiina waa dhaafisay hawshu waa kaa dhammaatay wey mar hadduu kaa dhammaaday aniga xaalkaygu maxaana mujrim dembiilo aasimaa tahay saaxibkabiira tahay waa hadda salaada markaanu marno inay kabiira min alkabaa'ir oo aysan gaalnimo gaarhsinayn markaan marno wey laakiin madhabka ah qofkii salaad ka taga waa kaafir qofkii maraa isaga wuxuu ku leeyahy bannaanka islaamka waa baxday wey kaas waa baab gooni wey dadka xanaabiladu de iyo kayrkood ay qabaan xanaabiladii aanan dhihinin dee xanaabila markii madaahibta weeye marka waxaan ka hadlayna min almushkila madaahibta wey waxaan ka hadlayna taariku salaa qofka salaada ka taga kuliyan ma gaal baa mise gaal maa madaahibta markii laga hadlayo ayaan waxaan leenahay xanaabiladaa qaba laakiin qabla almadaahib markii loo noqdo oo la aado madhab الصaxaaba ijmac waxaa la soo raray inuu yahay taariku salad kafir bilahi cadiim inuu yahay tirmidi sunanka ku soo raro la soco maha meelaha laga fiirmayo minhaajka sheekh laga qilbaari maayo tirmidi sunan tirmidi jaamic tirmidi sooma taqan halkaas laga qilbaaraya cabdullahi ibnu shaqiiq baa laga soo raray inuu yahay saxaabada nebi maxamed umaysan arkayn haddii cibaado laga taga ay gaalimi kufri ay tahay salaada mooye marka meelahan soko iyo xawaashida wax lagama qilbaaraya waxaa laga qilbaaraya khilaaf caali ah bayna salaf baa laga qilbaaraya wax laga raadinayo marka taa marka saa loo soo fahal yajib marka wuxuu kiyay min asxaabi waxa kada man duul baa kamida qaala yiri yajibu waa waajibahaya muxuuna ku waajibahayaa bilamri اlأwal oo saaka lagu yiri salli salaaة اlfajri weli waa kugu dhegan yahay wa minhum asxaabta waxaa ka mida ah man saaxib baa ka mida ah iyo culmaa ka mida ah qaala yidhi laa yajibu ma waajibahayo wey ilaa biamri ثaani amar labaad qoraxdii barqadii bay joogtaa way soo baxda saa kale fajarkii maa tukan mar labaad waa in lagu yihaahdo salli markii salli mar labaad la yihaahdo markaasa tukanayaa inta ka horeysa soo maaha dawaadka waktigii waa tega salaad wakti bay ku xirnayd waxayna la macna tahay dhaheen cibaado ku xirnayd shardi shardiga haddii la waayo cibaadada miyay asaxaysaa mayaw salaaddii waxaa lagu yidhi e, weysayso qiblada u jeenso cawrada asr baa lagu yidhi wixiina waad kartaa inaad weysta waad kartaa biyihii waa yaallaan qiblada waa u jeensan kartaa lakiin maadan samayne meelkaad isaga jeensatay e, maadan weysaysan salaadda ka asimxaysa boy salaad shardi lagu xiray la mid tahay salaadda waktiga lagu xiray marka kaama asaxaysan waxay u baahan taha marka amar jadiida oo ah tuko mar labaad in lagu yidhaha saasay dheheen wa huwa alasaxu buu yidhi somaatu shiraasi xukunkiisi waarid ilaas xukunkiisi waa argiciyo wahuwa alasaxu sidaana fayo wey in amri jadiida lagaa rabo oo amarkii hore mar haddaad salaadii ka tagtay oodan tukanin aad misaalka waaa looga jeeda marka qaarkood wa laisku fahansiiyo shiraashi asagu wuxuu qabaa salaadda haddii laga tago kas aad uga tagto waxaa weeye in la tukanahayo fuqaa shaafici saasay qabaan marka waa baab gooni lakin hadda tusaalaha waxaan uga jeedaa amar jadiida qaacidada markii la fariisinayo tusaalayaasha laga bixinaya waxaa laga yaabaa inaan la isku waafaqsanayn marka misaalada weligaa ha ku qaldami marka wahuwa asax asaxu muxuu yahay qaacidada markii la fariisinayo qofkii amar la siiyey oo mukalafka ahaa amarkiina wakti uu ku xirnaa mucayana oo xadidana looga hal saac laba saac oo xadidnaa waktigiina cibaadada uu ka bixiyey ma soo qadaynayo mise ma soo qadaynayo laba weji baan ka leenahay buu i weji waxay ku dhaheen waa waajibahayaa amarkii horeana weli kugu dhegan qoladaas marka waxay ku leeyihiin markii amar loogu siiyo oo lagu yihaa cibaadada la imow laba arrimood baa lagaa rabaa arinta koowaad waxaa weeye horta amar baa kugu dhego waa ku qabtay amar waa ku haya wujuub baa ku saaran ila salli baa lagu yiri amar baa kugu dhegan wey midka labaad maxaa weeye waktigan inaad ku tukato mucayanka oo lagu bardhabay salli baa lagu yiri haada alwakti baa lagu yiri salaadu waa wujuub ku saaran waktiga inaad isku tukatana waa lagaa rabaa ayib waktigii baad meesha ka saarta marka waktigii hee meeshaad ka saarta waxay leeyiin waktiga haddaad saartay weli amarki waa kugu dheganya so laba miaal oo laba qadi oo kala duwan soo maaha saasay wax u kala dhigayan waxay ku leeyihiin salli markii lagu yidhaahdo amarna waa kugu dhegan yahay waktigii lagu cayimay inaad ku tukatana waa lagaa rabaa waktigaad edabdarre iyo adiga xumaan kugu jirto aad meesha ka saarto waktigii dahabal waktu laakiin amarki miyuu tegayaa may waa kugu dhegan yahay kuleeyihin saas daraaddeed amr amrulawal waa kugu dhegan yahay cibaadada in aad qadayso waa lagaa rabaa ay kuleeyihin kuwaas wey qolada labaad maxay ku leeyihiin waxay ku leeyihin maya ma yeelayno amarkii hore iguma dhegana wuxuusan igu dheganeyn amarkii hore waktigan wuxuu u xadiday waxay ahayd maslaxa iyo dan iyo ujeedo sharcigu uu ka leeyahy waktigan asagaawo waktiga asagaa ujeeddadii dantii laga laha hadduu baxayna inaad tidhaahdo meel kalaan dhigahayaa haddi laguma dirin baa lagu dhahayaa inuu salaadda waxaan kaa dalabnay intaan qoraxdu soo bixinoo markuu fajarku dilaaco adiguna barqadii duhurkii baad tukanaysaa ujeeddadii aan ka lahayn fajarku markuu dilaaco duhurka markii la gaaro lagama helahayo marka waa maslaxo iyo dan iyo ujeeddaiyo sharcigu ujeeddadu lahaa yaa waxaad rabtaa inaad hee meel kala dhigto mana lagaa yeelahayo marka waad garata meelata doodaasaa marka ku jirta marka minhum waxaa ka mid a man baa ka mid a asxaabta yihi yajib waa waajibaya biamri اawal buu ku waajibaya wa minhum waxaa ka mid a man qaala yihi laa yajibu ila biamri الثaani amar labaad amarka labaad marka ha ku qaldami daliil sharcigu noqon karaa ayagu se ula jeedaan daliil harci aayad quraan xadiis waa noqon karaa ijmaac buu noqon karaa qiyaas buu noqon karaa howlahaas wax adilo loo yaqaanay oo dhan ba amri jadiidka loola jeedaan qaar baa alabatulcilmiga iyo dadka usuulka waxay ku qaldameen ama fuqahadaba amri jadiidka waxay u qaateen in laga wado xadiis iyo aayad basawood xadiis aad bas lagama wado amri jadiid waxaa laga wadaa ijmaac buu noqon karaa qiyaas buu noqon karaa howlahaasuu noqon bay ula jeedaan wey saasaa loola jeeda huwa alasax bu sidaasaana fayowi aad marka daliilkiisa sheegaya hadda iska fiiri wuxuu ku yiri muxuu asax u yahay لأنa maa bacda الwaqti waktigii lagu amray oo lagu yihi salli haadihi saaca lagu xadiday waxa ka dambeeya lam yatanaawalhu muusan gaarin oo ma taaban alamru amarku ma taaban wey war anigu waxaan ku yidhi saacaddan tuka hal saac baan kuu gooye saacaddaas markii laga baxo oo saacad labaad loo gudbo anigu kuma amrin amarkayguna ma gaarin wey warkaasoo war cad maaha war cad wey amarku ma gaarin bu shiraas waa garamahaya لأنa maa bacda الwaqti bacd waqti maa l waktiga lagu amray oo lagu yihi salli haadihi saaca lagu yihi salli salaaة اfajr waktigan lagu yihi inaad tiraa marka qorax soo baxaan tukanahayaa hadda amarkuma ma gaarin bu kuleeyay mana tanaawulin لأna اamra ma bacd اwaqti dheh waktigii loo amray wixii ka dambeeya oo wakti kale iyo zaman kale ah lam yatanaawalhu muusan taabanin oo ma gaarin oo ma laacin alamru amarkii lagu amro salli lagu yihi ma taaban bu falaa yajibu ma waajibahaya marka alficlu ficliya samayn ma waajibayso fiihi fi waqti اaani wey waktiga labaad oo watigu amri ka dambeeya dhexdiisa ma waajibahayo ficl in la sameeyo ma waajibahayo lagaamaan rabo wey kamaa qabla اwaqti waktigu loo amriy hortiis siday ahayd hadda wuxuu rabaa wakti bur inu soo qiyaas qaato la socaad wuxuu ku leeyahy tusaale ahaan saddex wakti baa jirta wakti waa waktiga lagu amray oo lagu yihi salli haadihi saaca waktina waa wakti ka horeeya oon la gaarin weli tusaalahaan inagu hadda joogna ayaa waxaa lagu yihi salli salaata alcasri markay saacaddu intaas afarta ay gaarto ama tobanka tukaa laguyi weli laakiin lama gaarin wakti baa ka horeeya waktigaa ka horeeya amarka la bixiyey ma gaarayo waktiga inta ka horeeya casarkii hadda inta udhaxaysa amarku ma taabanayo mutafaq sooma inta ayadaa ayib waktigii baa la gaara casarka ma adan tukan waa waktigii labaad waad bixisa maqrib qoraxdi baa dhacday wakti saddexaad baa bilowday shiraasi marka wuxuu ku rabaa inuu ku yidhaahdo waxaan see qiyaas qaadanayaa salaada casar waktigeeda intaan la gaarin amar miyaa ku saarnaa haddaad amarkii fulin lahayd oo salaadii casar intaan waktigeed la gaaray aad tukan lahayd miyay kaa asixi lahayd maya wey waktigeeda haddaad bixiso qoraxdu dhacdo hameen madoobaadana kaa asixi mayso maxaa keliya la rabaa waktigii laguu diray inaad fadhido labadaa waqti baan isaga qiyaas qaadanaya buu kuleeyahay marka waa istisxaab buu rabaa inuu ku yirahdo ama qiyaas istisxaab hadduu yidhaahdo waa daciif weeye laakiin qiyaas hadduu yidhaahdo waa xoog badan yihi qiyaas haddii la mara baabkiis waa fiican yahay wey waa roon yahay wey lakin haddii istisxaab leh waa daciif ضaciif jiddan wey taa laga yeeli maayo marka awqaadib isaga qiyaas qaadana wxu le war aniga adigu ma isla ogolayn intaan waktigii lagu amray aan la gaarin inaan cibaado inaan la imaado aan la iga rabin haa weeye waktigii loogu talagalay ma ka bixisa haa waktiga dambo imaanahayana lagaama rabo lagaana yeeli maayo taasuu raba imaam shiraas inuu dhalaaliyo raba inuu dhalaaliyo almihim marka masaladan waa masalo cawiisa oo aad u adag oo laisku hayo laisku hayo masalo laisku hayo weeye oy fuqahadu ay isku hayaan w marka eh, shiraasi sida eh, u maray waa ujeedaa shiraasi sida u hadda maray waa ujeedaa qaabkaas ayuu rajaxay marka waa masale caweysa culummada usuul eh, fiqiguna ay aada isugu hayaan oo dood badan ay ka taagan tahay weeye hadda tusaale ahaan oo kale salaada oon hadda ka dhawaajinay haddii wakhtigeedii laga bixiyo oo cudur cudurdaar aada uga bixiso sida adigoo seexday oo kale sida adigoo hilmaamay oo kale haddaad cudurdaar uga bixisa sharciga adilada شhareecada waxaa lagu hayaa inaad tukanayso wey qado ma lagu magacaabaya mise ma lagu magacaabayo waa laysku haya culima waxay ku leeyiin salaada laga seexday iyo midda la hilmaamay oo tukanaysa qado lama yihahdo limaada waktigeedi waaba hadda haddan xusuustay haddan hurdo ka kacayo marka qado lama yihahdo haddana waxay dhahan qadaa la yihahda leanno waktigii salaadu ahayd waa laga sootay wakti kale adigu xusuusatay ama aad hurdo ka kacday waad tukanaysaa taa xagga tasmiyada wax dhiba male laakiin ma la tukanaya mise lama tukanaya mutafaq in la tukanayo salaadii laakiin aadan cudurdaar uga tegin ood iska qayilaysay oo iska turbaysay oo facebooka aad ku jirtay ood banooniga iska dheelaysay oo shaxda iyo turubka dheelaysa fadhi kudurirka iyo reer hebel aad ku jirtay ayada ma lagaa rabaa wey ma soo qadaynaysa hunaa marka halkaasay macrakadu ka bilaabanaysa wadaadda waxay ku leeyihiin waa la soo qadaynahaya oo maxaa lagu soo qadaynahayaa qolo waxay dhaheen biamri اlawal baa lagu soo qadaynaya waa qoladii hore kuu sheegay qolo labaad waxay ku leeyihiin ousan hadda sheegin qowl saddexaad baa ku jira qolo saddexaad waxay ku leeyihiin waa lasoo qadaynaya lakin maxaa lagu soo qadaynayaa qiyaasan calى awaamir اأkhrى awaamirta kale oo shareecadu tira hala soo qadeeyo yaan uga qiyaas qaadanayna oo maxay tahay awaamirta le hala soo qadeeyo qofkii ramadaanka marad uga tago ama safar uga tago ama islaan xaa'idaa uga tago waxay dhaheen waxaa la yidhi he ayaaman ukhar baa layidhi maalmo kalu soo qadaynahayaabaa layidhi taasaan uga qiyaas qaadanaynaa qofkii salaadu ka seexday ama hilmaamay soo tukan la yidhi baan uga qiyaas qaadanaynaa min baab alqiyaas baan ku wadaynaayo waxaan leenaha salaadii waa lagaa rabaa markii waa garateen oo waxay leeyihin qofka hurdo isagoo hurdo salaada la yihi soo tuka la yihi markaa xusato ama markuu hilmaamay tuka la yihi waxaa kasi baabil awlaa bay leeyihiin qofka ka suga tegay asagana waa laga rabaa waa laga dalbaya marka baabil qiyaas yaan ku waajibinayna qoladaas dhe qol waxay dhaheen amri awal baan ku waajibinayna lagu soo qadaynaya qolna maxay dhaheen min baabil qiyaas qolada saddexaad waa diideen waxay dhaheen baabil qiyaasna ma aha baabamr eh, eh, awalna kuma socoto midna ma yeelin oo maxaa dhacay waay dh waxaad iska qiyaas qaadanaysaan wax ilaahay fududeeyey iyo hawl aan shuqul isku lahayn akaf iyo aqlab baad iska qiyaas qaadanaysa hada baatil wey akafku muxuu yahay akaf waxayd rugso waad mariid baa tahay musaafir baa tahay islaamtan xayd baa ku qumay hadhowna cibaadada waad qadaynaysaa shareecadaana u amarto u fasaxday wey haye qofkan wuu hurday wey waxbuu hilmaamay ruux qof macduura aasim ma aha sida tukaa lagu leey markaa xusato laakiin waxay dhahen qof aasima waxaad uga qiyaasqadanaa dadka noocaasoo dembiilayaasha waxaad uga qiyaas qaadanaysaan qof cibaado ilaahay ku waajibiyey biduuni cudri uga tegey oo mucaanida oo shareecada ku ciyaaray ayaad waxaad leedihin soo qadee wayna kuu banaanta midda kale waxaa ka dhalanaya fasaad weyn oo muxuu yahay qof walba intuu iska fadhiyo oo cibaadada waktigeedii ka saaro ayuu wuxuu leeya maxaa dhiba haddaan hadda duhur tukado iyo haddaan berri tukado hee waa isku mid inaan tukadon baa layga rabaa alaysa kadalik marka waxay dhaheen baab katar aad furaysaan marka yeeli mayno baabka waa xirayna waxaan leenahay qadar lagama rabo qofkan asagaa muxuu yahay waa qof saaxiibulkabiira oo mujrima oo dembiila weeye waxaan leenahay toobadkeen ilaahay u toobadkeen ilaahay isu dhiib jilbaha dhulka dhig wejiga dhulka dhig toobadkeen baa leenahay caasin baa tahay mar dambana hau noqon cibaadada ood ka tagtana ma haleelaysid wey mana soo qabanaysid wey baabka marka waan xiraynaabadee ragga ayaga ragga ayaga warkoodu aad buu xoog badan yahay ragga ayaga aad buu xoog badan yahay marka caasimka eh, in l qofkaa la yihaahdo eh, salaada ka tegey oo kibirkiiyo kasta uga tegey midda kale waxaa ku jirta qaacido muhiima oo ah qofka salaada kaska uga tegey hadhow markuu taarikusalaadka markuu toobad keeno su-aal baa kugu wa sheekhu ma tukan jirin intaasoo sanaanan tukan jirin hadda waan toobad keenay salaadihii aan ka tegi jiray oon kibirka uga tegey maxaa xal ah sidoo kale ma soomi jirin ma soomaan ahaa waa iska qayili jiray haddaan toobad keenay maxaa xala ah? maxaan sameeya inaad tiraahdo waad soo qadaynaysaa waa baab inaad tiraado wax qadaa lagaama rabana waa baab haddaad tiraado waad soo qadaynaysaa cusri iyo mashaqo baa ku jirta meeqa sanaad salaada ka tegaysa labaatan sano isku dhufso labaatankaa sano isku dhufso labaatankaa sano weliba markaa isku dhufsato marna muqiim baad ahayd mar musaafir baad ahayd mar baad eh, xaaladaadu sii ahayd mar bay haweeneydu xaa'ida ahayd oon salaad lagu lahayn mar bay nufaso ahayd oo umul ahayd wixii o dhan lama garanahayagu intaa oo muشhkilaa marka kugu imaanaysa qofkiina muشhkilaa dusha saaranoo intaasuu istaagayaayo wuxuu le waxbaan qadaynaya see u qadeeya hawlihii see u wadaa dhib culays badan baa socda culays badan oo mashaakilaa ah imaanaya maxay marka ku dhib yar tahay oo yusriga qawaaciddu ku jirtaa ataa'ibu kaman laa dambe lahu in la yah qofkaan aasin baad ahayd mujrim baad ahayd waad xad gudubtay hadda toobadkeen toba nasuuxa la imow nasuuxa la imow ilaahay u toobadkeen salaadaha tuko waxaa weye cibaadaadka sadaqaadka badi khayrka badi tadawaca badi ilahayna u toobadkeen horan oo wax qadaan lagama rabo sidaasaa wuxuu ku jiraa cusriga iyo fudaydku uu ku jiraa cusriga iyo fudaydku fudaydku taasuu ku jira marka masaladu laakiin waa masale cawaysa ah masale igu soo orda ah iyo masale sahlan midna maaha marka waa isaa loola socdo dayib aan ka socono marka shiraasi intaa ka badan Eh, ma qaado ma qaado intaa ka badan w ayb eh, qolada leh qolada leh eh, aan qiyaas qaadanayno tusaalaha adilada qolada waa iskaga qiyaas qaadanaya man nasiya salaad man nana salaad aw nasiyaha falyusalih idaa dakara xadiiskaasi aayaadkan ramadaanka in la qadayo kutusahaya culummada in amar jadiida loo baahan yayey daliil labaad loo baahan yay adilada bay ka mid tahay qolada daliis bay ku dabagediyeen oo maxay dhaheen waxay dhaheen soonku markaad ka tagto mariid uga tagto ama safar uga tagto ama xaa'idadu ay ka tagto haddaan amar labaad loo baahnayn maxaa loo yihi ciddatan eh, ayaaman ukhra maxaa loo yihi fi ayaamin ukhra maxaa loo yihi qofkii salaada ka seexday ama hilmaamay amar labaad haddaan loo baahnayn maxaa loo yihi fal yusalliha idaa dakaraha maxaa loo yihi taa waxay kutusaysaabay daliilu tahay hee qofkii cibaado ka tago wakhtigeedana ka saara in looga baahan yahay amar jadiid in looga baahan yahay ma fahanteen baylata adiladu marka musalla maaha weliga haddaad la soo boodo hadda kutubta in badan waxaad ku arkaysaa qofkii taariku salaadka ahaa salaaddii waa laga rabaa maxaa dhacay waxaa weeye midkaana loo qiyaas qaadanaya waxaa lagu leey kan qiyaas ma qiyaas ma gelahaya marna waa aqlad iyo akhaf weeye marna waxaa weeye amar jadiidku midkaan ilaahay iyo rasuulkiisa u cuudaaray laakiin cuudaar ma haysta marka adiladu musalla maaha weligiisa ula socdo faslu wuxuu idaa amara hadduu amro idaa amara idaa amara biamrin hadduu amro biamrin wey idaa amara hadduu amro biamrin ka bedelo bicibaadatin wa amro ama ma idaa umira haddii la amro biamrin amar baa la amray wey bicibaadatin baa la amray mar walba waa in laga bedelo mar walba waa in laga bedelo idaa umira lannahu maa jaasa fiihi اlmusama jaasa majhuul haaliban wey laa kuliyan wey haddaan dhahno idaa umira iyo idaa amara haddaan dhahno idaa amara allahu warasuuluhu biamrin waa dhihi karnaa idaa amara allaahu faacilka aan sheegno warasuuluhu aan ku cadafno biamrin amar buu amray amarkia marka waaa lena waa tafsiilina amarku muxuu yahay bicibaadatin baa lagu amray ah, bicibaadatin ila amarku waxaa dhici karta inuu nikaax noqdo inuu alaaq noqdo inuu beyc noqdo sooma dhici karto waan ka bicibaada hoos baa udegayna waa ka bedelayna marka maalidhood waxaan u malaynaya walcilmu cind allah maalidhood maraan soo maraynay fusuushii hore oo dersiga intaan maalmihii iidii ka horeysay maaqan waxay ahayd yaa waxaan soo sheegay ficil intaan sheegay yaa ficilka carabka wuxuu iiga dhacay inuu yahay mamnuun iyo majhuul hada khaa wey dib baan ka xusuusta ficil rubaaci ah oo laga bineeyey ficilku markaad ka binayso rubaaci markaad ka bin ficilku waa gudna mudaaric awalkiis waa la godaya markii aad ka binaysa ficil rubaaciya ah, aad ka binaysa mudaaric awalka waa la godaa ajruumka saa sheegahaya qaacidadu marka ficil rubaacigiisii afara ah maadigii mudaariciina hamsadii la tuuray oo mudaaricii la goday yaan waxaan ka laqbeeyey inuu yahay inuu yahay majhuul miyo hada khaa w idinkuna maynan baraarujin wadaadka ceebtiisuna waxaa wey mataqaanaa dadka wax ka dhegaysanaya markaysan dhihin sheekhow jooji waad qaldan tahay wadaadku markaas wuu dhintaa horta sidiisaba war wadaadada waxay u bahan yacan la yihahdo oo hoggaan lagu qabto oo is ogaado inay dadla joogaan oo khaladaadkiisa la fahmaayo oo la saxayo laakiin hadduu isaga qaata carradu inay nabadgelyo tahay oo wixuna waa iska dhigo wadaadkaas wuxuu bahan yahy wadaad dhintay wey sheekhow waa dhintay wey qaladka ayuha alikhwa waxaa loo baahan yahay wadaadka in la baraarujiyo oo la qabto waa isaga dantiisaa ku jirta aakhiradiisa iyo adduunkiisa iyo shareecada iyo dadka wax baranaya intaba waa ku jiraan laakiin wadaad iska fasaxan oo iska socda war ma jirta hawsha ayada wadaadadu waa bashar waa gafahaya waa adinka in la mid yihiin intaa taqaanaan oo kale yaqaanaan waxba inma dhaamaan wuxuu u bahan yahay marka yac in la yira loo naseexeeyo oo la qabto ayuu u baahan yahay wuxuu yidhi ninka la yiraahdo imaamu xarameyn annaga dhibkan haysta waxa weeye culummadii wadaadada iyo ninkii waxbaan la qabaynaya yiraahdo waa wabaad sheegaysaa wabaad qor waa ku hadlaysaa saasaad ku waana khaa ah wy saasaad ku dhimanaysaa khaطi baad la tegaysaa laakiin ambiyada ilaahay hadday waxay sakatiyaan waxy jibriil baa kusoo degayo hada farqu bayn اculamaa walambiya sheekh culamada maxaa la rabaa marka in yac la yihaa la dabro baa la rabaa marka yacdu dhegta in lagugu sheegay noqon kartaa makarfoon in lagaa radeyay noqon kartaa kitaab inaad ka ogaatay noqon kartaa waa waasic wey Ah, marka waa in saa loola soco marka ficilka asaga eh, lam yurid inuu ahabaan malaya lam yurid marka caraada buu ahaa caraadaa laga keenay lam yurid buu noqonaya ila marka hore muxuu ahaa rawada waa ficilku muctalal cayn buu ahaa bilwaaw buu ahaa wey rawada ayuu ahaa marka caraada ayaa la yidhi wey ah, araada ayaa la yiri marka araada markii la yiri markaas waa akramo oo kale akrama haddaad tira akrama yukrimu ad akrama yukrimu ad hamsadan waa iska tuuraysa ficilka waa godaysaa marka araada yuriidu baad lam yurid ficilkaasa marka inuu majhuul yahay iyo carabkii ku dhac marka khata abuu haw marka laakiin la soco markaad gefka gasho alxamdu lilah waan xusuusan markaad gef gasho waa inaad xusuusan tahay qawaacidda iyo waxaad ku qaldantay waxbaad khalad baad gashay tusaaleahaan cilmiga nuucu raba ahaado waa inay ay ku horayso qaacidadan iyo khaladkan aad gashay waxaad khaladka aad gashay meel aad u celiso aad xusuusan tahay laakiin qawaacidda haddaadan xusuusnayn oodan qawaacidda cilmi u lahayn ama aadan hore u soo khaladka waa ku tegaysaa in lagaa dhaadhiciyo laftigaagana waa adkaanaysaa alaysa kadaalika xataa in lagu adkaanaysa laakiin markaad qaacidada aad hore ula socotay haddaad qaldanto oo wadaad kugu baraarujiyo ama arday kugu baraarujiyo ama walaalkaa kugu baraarujiyo jazaaka allahu khayr waa sax wey aad xusuusan ayb haddii aan lagu xusuusinoo adiga laftigaaga qalbigaaga ay dib u noqdana ood hore usoo martana waad garan inaad qaldantay w laakiin mushkila waxay imaanaysaa markii aadan qawaacidda hore aadan usoo marin huna tati mushkilow haladka adigan lagama dhaadhicin karo waad ku soconaysaa weligaa hawsheeda kula tegaysa marka waa musiibo nasal salaam caafi walcaafiya faslun wuxuu yidhi idaa amara wuxuu yidhi hadda midaan hore meeshan hadda intaanan ka bixin lianna maa bacda alwaqti lam yatanaawal amru falaa yajibu alficlu fiihi kama qabla alwaqti shiiraas meesha ka dambeeya waan isku haynaa marka ha ii jiidi godka hagu ridi soo lama karo godka waa godka doodu ka taagan xabadu ka dhacaysa marka dhufayska waa kaa diiday baa la ohan karaa waxaana lagu oran karaa oo laguu bushin karaa aniga adigu shiiraas waxaan isla ogolna qofkan in la amro ilaahay amar iyo rasuulkiisa dusha ay ka saareen amarkiina muusan gudan goormuu amarkii ka dhaca soo laguma bushin karo lagu bushin karaa waxaan isla ogolna aniga adigu salaad baa waxa lagu salli salaat alfajr salaadii fajar muusadkuna waktigii meesha uu ka saara waktigii waa tago waa isla ogolna laakiin shiraasi oo amarkii ilaahay uu qofkan dusha ka saaray goormaa laga riday maadaa ka riday awoodda maadaa iskale goormale ma hayse aayad quraan iyo xadiis ka nasakhay ma hayse tusaale ahaan oo kale qof baa dayn ka qaadata wuxuu ku yidhi bishaan hadda aan ku jirno oo muxaram waa inaad daynta ii guddo ama bishaan sebtembar oo hadda aan ku jirno miilaadiga waa inaad ii guddo bishii waa la dhaafa bishii markii la dhaafay xuquuqdii lagugu lahaa ma dhacaysaa soo lagaa rabaa hadda bishan muxaram ama setembar maa isla ogeyn hadda la socona deynta bixiso waa baxo octoobar baa dhalatay octoobar markay dhalatay ma dhahaysa oo deyntiisiiba gudsaatay deyntii waa dhacday oo maxaa dhacay bishii setembar bayd inaan ku siiyo bishiina hee waa tagta lagaa yeelaya maya wey xuquuqda hadday ku laasimto waa lagaa rabaa wey ama xaq aadami hadduu yahayna waa in aadamiga ay kaa beriyeelaan ku dhahan waa kuu cafi hadduu xaq ilaahay yahayna hee oo cibaado waa in daliil la helo ilaahay rasuulkiisa laga hela kaa beriyeelayo kaa ridaayo shiraasi marka warkan hadda uu dhiraandhinay xujadiisaanu ma xoog badna ma xoog badna oo qaabkan hadda wax u daliilsaday ma xoog badna ayib kitaab الصلاة الحمdلله w xus kitaab salaada qofka ka taga oo taariku salaadka xukunkiisa أxsan الkitaab ood ka muraajacayn karto ama ka muطaalacayn karto kitaab الصلاة لiبن الqayim kitaab الصلاة لiبن الqayim aan laga fiirin waaya asagoo hadda la taqiijiyey waaya la taxqiiqa waa yaalla ha laga fiiri ibn cuthaymin wuxuu yah ibn qayim mararka qaarkood raxima allahu tacaala adilada intuu soo kaxeeyo oo laba weli dhexdood ku taago ayuu kaaga tegayaabu markaasaad agga fiirin iyo mise hir iyo bad baa ka muuqata midig baad fiirin mise hir iyo bad kalaa ka muuqata agee u dhaqaa meel dhaqaaqdo malag wuxuu uga tegayaa mataqaana ibnu qayim saa waa sameya waa runtiis muxuu uga tegayaa mas'alada culus marka wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo haadaa mima nastakiiru lah caza wajal ilaahay baan uga istikhaaro dalbaynaa dib baan isugu noqonaynaa annagana nooma kala caddaanin waan ka istaagaynaa laakiin anugu waxaan kuu sheegay adilada iyo labada ciidan iyo labada guuto ayaan kuu sheegay markaa adigu labada guuto dhexdooda intaad istaagto midda aad ku biiri lahayd adigu fiirsa wey kaaga tegahayaa wey hada min alcilmi sheekh walinsaaf wey adaa lagaaga tegayaa wey laakiin mararka qaarkood birta in lagu dhufto way badanta way dhaca marka kitaabu salaa kitaabkaa ka muraajiceeya waa axsanu kitaab oo masalada laga qoray intaan ognahay wey ka socon wii faslu idaa amara hadduu amro marka idaa umira iyo idaa amara labadaba waa la ohan karaa weye ciduu xarakaynaya ma jirtaa aniga abcada aan hayso waa abca aaniya wey idinku waxaad haysataan loo badan yahay abca raabica loo badan yahay ah. abshirka adigu aad haysanta ka waran feeraha yar muxuu sheegaya ma xarakaynaya ciduu xarakaynaya ma jirtaa ah, xaraka lama hayo marka idaa amara allahu alla hadduu amro warasuulu hadduu amro biamri amar buu amrayo bicibaadatin baa marka waa ka bedelaynaawo ama idaa umira haddii la amro biamrin baa la amray bicibaadatin baa la amrayo lakin ilmu samaha lagu wado saasaa fiican idaa amara idaa amara allahu biamrin bicibaadatin buu amray laga bedelo fii wakti mucayan wakti la berdhabay baa cibaado lagu amrayo fafacalaha wuu sameeyey weeye في ذلika الوkti wktiga asagaaba ku samey cibaadadii waktigii mucayan wakti mucayana oo la berdhabay ayaa lagu diray w fi wakti mucayan wati berdhagay oo la sumaday weeye oo mubham ahayn awqaadu qaarna waa mubham baa nidhe qaarna waa mucayan wey marka waa mucayan faacalaha cibaadadii buu samey faacalaha damirka cibaadadii u celi fii dalika alwaqti waqtiga asagahaa buu sameeyey weye sumiya waxaa lagu magacaabayaa adaan baa lagu magaa gudashaa lagu magacaabaya adaan gudashaa lagu magaa calaa sabiil xaqiiqati si dhabaa loogu magacaabaya ilaahay iyo rasuulkiisa waqtigan cibaadada ku amreen waqtigi baa latii loogu talagalay adaan baa lagu magacaabaya calaa sabiil xaqiiqa si xaqiiqa iyo dhabaa loogu magacaabaya walaa yusama lagumana magacaabo qadaa'an gudud laguma magacaabo ilaa majaasan iska luga fidsi iska luga fidsi iska waasicsi moogiye laguma magacaabo majaas wey majaas marka mursala oo calaaqadu ay tahay bedeli ay tahay bedelku maxay tahay qadaha baa wuxuu bedel ka yahe can iladaa mubedlka yahay marka waa majaaز mursala majaaز mursalna waa min awsac abwaabi اmajaas wey la soco majaaز mursal haddaad maqso waa awsac abwaab اmajaas wey ayb marka walaa yusama qadaan ilaa majaasan waa majaas mursala oo calaaqadiisu tahay bedeli ayaa mararka qaarkood lagu magacaabi karaa wey kama qaala اllahu tacala alla siduu yidhi faidaa qadaytum manaasikakum hadaad gudataan w faidaa qadaytum haddaad gudataan manaasikakum cibaadaadkiinii wey de xajkii baa laga hadlaaye haddaad gudataan weye marka hadda faidaa qadaytum qado lagama rabo lagama wado cibaado waktigeedu baxay oo wakti kale la gudanahaye waa adaaba hadda laga wadaa wey faidaa qadaytum idaa adaytum wey waa aayadda macnaha saasu noqonaya faidaa qadaytum idaa adaytum haddaad gudataan buu noqonaya ayb wa kama qaala sida alla yidhi faidaa qudiyat الصalaatu fantashiruu fi اlardi wey suurat اljumca marka faidaa qudiyat الصalaatu fantashiruu fi اlardi fantashiruu fi اlamri amarka asaga muxuu yahay waa amrin waqacahe xagee buu dhacay bacd alxadri alaysa kadalika amarka bacd alxadri dhacana maxaan isku ogeyn in asalka loo celinayo wuxuu ahaa asalka waxaa loo celinayo baan isku ogeyn wey marka faidaa qudiyat الصalaatu salaad marka faidaa qudiyat الصalaatu hadda maxaa laga wada faidaa adaytum wadaliil waxaa weeye salaada jumca hadday kaa tagto ma lasoo qadeeya salaada jumca hadday kaa tagto oo hurdo kaaga tagto ama aad ka soo gaari weydo markaad saa usoo ordaysa masaajidka atiin ba assalaamu calaykum la yidhi ma ma soo qadaynaysaa ma khudbaynaysaa in alxamdulillah ma dhahaysaa <laughs> maya wey marka qadam meeshaan ma yaalo meeshaan qada ma yaalo sidaa daraadeed waxay yihaahdaan wadaadada shaaficiyadu salla nawa walam yusalli salla walam yanwi oo maxay tahay salaad waxaad timid jumco oo lagu jira ataxiyaadka ee loo fadhiya aad timid waad xiranaysaa salaadda imaamkaad ku xiranaysaa laakiin maxaad markaad ku xiraysa maxaad niyoonaysaa salaad jumcaad niyootay hadda la soco waad istaagaysaa maxaad la imaanaysaa duhur miyaad niyooto duhur maaadan tukan maaadan niyoonin wey marka salaad jimc loo qadeeyo wey faida qadaytum marka salaata fantashiruu fi اlardi sidaasaa laga wada marka faida adaytum sala wey salaaddii haddaad gudataan marka waxaan dha wuxuu rabaa inuu shiraasu ku yidhaahdo qadaan hadda lagu sheegahayo waa qade oo loola jeeda he bimacnaa adaa loola jeedo marka waa iska majaas muwasaca weeye marka waa iska luuqadda ayaa ku bannaan oo haddii tusaale hadda dayn lagugu lahaa oo liga wardayntii ka hor waxaad dhihi kartaa addaytu dayna waa oran kartaa waxaad kaloo oran kartaa qadaytu dayna waa oran kartaa xataa maanta waxaa lagaa raba lacag inaad bixiso markaas weliba ka horeysa waxaad ohan kartaa labada kelmi horta isticmaali kartaa addaytun waad isticmaali kartaa qadaytun waad isticmaali kartaa wey waa laba kelimo oo siman wey wax dhibana ma lagu ama idaa dakala hadduu gala wey ama idaa dakala hadduu galo fiiha fi cibaadati cibaadadii buu galo qofka mukalafkaa فيiha في cibaada buu galay faafsadaha waa fasaadiyey cibaadadu fasaadiyey wey shardi buu ka tegey rugni buu ka tegey cibaadadii mubilaad buu la yimid cibaadadu fasaadiye uu ku ciyaaray aw nasiya wuxuu hilmaama shardan buu hilmaamay shardi buu hilmaamay shuruudii ka mid shardan min shuruudiha shuruuddii ay lahay shardi ka mid ayuu hilmaamay asagoo dhexda marinaya ayuu xusuustay fa acaadaha waa soo celiyey facada mar haddii rukni laga tegey oo shardi laga tegey min shuruudiha oo la fasaadiyey waa inaad soo celisid cibaadadi waa lagaa rabaa facada cibaadadu soo celiyey wey wlwaqt wlxaal alwaqtu waktigiina baaqin u baaqiyo oo joogo wey sumiya waxaa lagu magacaabahaya icaadatan baa lagu soo celin mid soo celiya lagu magacaabahaya waa adaan mid la gutay baa lagu magacaabahaya waa magac bixin wey erey bixin erey cilmigo la bixinayo wey la soco mufradaat jaamic casamada maqrib mufradaadkii baa hadda loo qiil baaraya oo la bixinaya marka maad maxay tahay mar haddaad cibaadada ikhlaal aad ku samayso oo shardi aad ka tagtay ama rugni aad ka tagtay aad fasaadisay waktigii oo joogo weliba baaqiyana aad soo aad soo celisay cibaadadii waxaa weye cibaadadaas waxaa lagu magacaabahaya icaadatan wa adaan baa lagu magacaabahaya lanna waktigii weli waa jooga mar haddii waktigii joogo icaadatan mid la soo celiya lanna cibaadadu maxaa weeye caada yacuudu icaadatan wey caada yacuudu icaadatan wuu soo celiye wey ciid macnaheed maxaa weye ciidda maxaa laga keenay liannahu yatakarar waa yacuudu fi kuli sana wey marka mar haddaad soo celiso mar labaad aad samey filwakti nafsi aad samaysay icaada lagu magacabay cibaad la soo celiyey waa ficl soo celiyey sidoo kale adaan baa lagu magacabay gudasho limaada gudasho maxaa loogu magacaabaya lianna alwakti baaqi wey wakti waa joogaa sooma wakti mar hadduu joogo waa adaa wey wakti waa gudasho wey icaadana waxay ka timid takraarka aad laba jeer soo celisay wey wa in faata alwaktu waktiga hadduu taga ka waran wey waktiga hadduu tago in faata alwaktu wktigiibaa kaa tegey fafacalaha wuuna sameeye weeye bacda fawaati wati watiga martu kabacdu sameeye sumiya waxaa lagu magacaabaya qadaan baa lagu magacaabaya cibaadada waktiga loogu talagalo mucayankaha waa baxay waktigii waa tegey weeye aduguna markaas kabacdi baad samaysay wey markaas maxaad u samaysay ama cibaadada nisyaan u same shiiraas kuma kala saarayo ama nisyaan u same ama hurdaha kula tagto ama ha kula tagto xayd ha noqdo mar haddii waktigii loogu talagalay aad ka bixisay waxaa weeye od wakti kale la timid qadaa baa lagu magacaabay saas ku leeyahay w fafacalaha wain faata hadduu tago alwaktu waktigii baa ka tego fafacalaha cibaadadii buu sameey mukalafkii bacda fawaati اlwaqti waktigii markuu tegey kabacdi ayuu sameeyey wey sumya waxaa lagu magacaabaya qadaan baa lagu magacaabahaya qadaan ayaa lagu magacaabahaya hadda waaan ka dhawaajinay salaada salaada markii laga tago madaahibtii qaabka la hayo weliba bilmunaasaba shiraasi wuxuu soo raraa kutub bacda kutubi wuxuu soo raraa salaada qofku kas uga tegay iyo soonka iyo wuxuu soo raraa ijmaacba soo raraa walxamdulillah hadda xusuustay kutubtii qaar wuxuu ku soo raraa salaada laga tago kas looga tegay in la soo inay ijmaac tahay hada khata oo hada alijmac waa baatil wey ijmac jirana maaha lianno waxa weeye ijmaacu saxaaba ayaaba ka horeeyaba ijmaacu saxaaba ka horeeyaba sidoo kale oo gaalnimoba halkan ku xukumaya wey sidoo kale xanaabilaba diidanba oo halkan fadhida hadda madhabka laga fadwoodo xijaaz iyo mamlaka acarabiya sacuudiya laga fadwoodiyo xanaabila ay fadwoodaan taariku salaadku waa inuu gaal yahay wey salaad inuu soo qadeeyana aan laga rabin wey ah, marka ijmaca asaga uu soo raray ijmac ijmac sax maaha ijmac ijmac sax maaha ayb soonka ka waran asaga soonka kas looga tegey oon la soomin oo kas looga tegey maxaa xal ah asaga ma lagu gaaloobay mise lagu gaaloobay horta marka hore baa u baahan in la baxtiyo waxaad khilaaf baa ku jira qofki salaada soonka ka tegey salaada iyada waxa ku jira waan sheegnay laakiin soonka qofkii ka kasuga tago ma gaalba mise gaal maaha waa laysku hayaa waa laysku hayaa isaga laftiisa walcilmu cind allah waxaad laakiin moodaa in loo badan yahay inuusan gaal ahayn inuusan gaal ahayn inuusan murtad ahayn baad moodaa weeye ayb saa daraaddi shekh islam taymiya eh, aad buu u dhiraandhiriyaa markii laga soo tago mabaayun islam markii laga soo tago shahaadateynka iyo salaada wixii ka soo haray katagooda ma lagu gaaloobaya xajkii iyo soonkii iyo sekadii laga tay ma lagu gaalo lagu gaaloobayo khilaaf xoog le ka jira bayn alfuqahaa aan ka socono almuhim halkan marka waa iska dhib qadiyadan sheekh uu gabagabeeyey cibaadada waqti loogu talagalay haddaad tukatana adaa'an baa lagu magacaabahayaa haddaad khalal iyo fasaad ku dhaco ood soo celisana icaadatan iyo adaabaa la dhahayaa way haddaad waktigii oo dhan ka saartana ood mar aad la timaado waktigi markuu baxkabacd aad keentana qada'an baa la dhahayaa way marka icaadatan iyo qadaa iyo adaa'an waxaa lagu daraa kutub usul fiqi markaad joogto baab اxukm اwadci baa la geliyaa la soco waa noo imaan doonta insha allah kutubta iyadoo ku jirta axkaamta noocaana waxaa la dhigaa oo la dejiyaa meesha la dhigo ashardu wاsababu wاlfasaadu wاsixatu meesha la dhigaa la dhigaa la soco waa noo imaan doonta insha allahu taala cimrigu haddii noo ogolaadaya naftu waa arki doonaa insha allahu tacaala inaha iska joogaada bilahi towfiiq sal allah wasalam calى nabiyina mxamed wala alihi wasaxbi ajmaciin